bsmi اllahi الرxman الرaxيim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وsaxbihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii ataqriib lilimaam الnawowiyi raximah اllahu tacaala waxaan ku dhex jirnay aadaabu الshaykh ama aadaabu اlmuxadis qaala اlmuؤlifu raximah اllah fasl ويustaxab lahu إida araada xuduura majlis التaxdiiثi an yataطahara وyataطayaba وyusarixa lixyatahu وyجlisa mutamakinan bwaqaar wayustaxabu waxaa la sunneeyaa oo la jeclaystaa lahu qofka muxadidka ama sheekha loo jeclaystaa loo sunneeyaa idaa araada haddii uu doono xuduura majlisi اtaxdiidi majliska xadiidka imaatinkiisa yacnii kolka eh, haddii uu doono inuu yimaado majlisu taxdiidka an yatadahara ayaa loo sunneeyaa inuu dahaaro soo dahaaro qaato wayatadayaba uu is-udgiyo wayusarixa uu shanleeyo lixyatahu garkiisa wayejlisa uu fadhiisto mutamakinan isagoo mutamakin ah biwaqaarin uu ku fadhiisto xasilooni fain rafaca axadun qof haddii uu kor u qaado sawtahu codkiisa zabarahu waa canaananayaa wayuqbila wayuqbilu cala alxaadiriina kullihim wayuqbilu wou u jeesanayaa cala alxaadiriina ama wayustaxabu lahu waxaa loo sunneeyaa an yuqbila inuu u jeesto qaabilo cala alxaadiriina dadka joogo kullihim dhammaantood ayb halkan waxa uu leeyahay waxaa la sunneeyaa qofka muxadidkaa loo sunneeyaa majlisu taxdiidka marka uu imaanayo an yatadahara inuu dahaaro qaato yacni dahaaratan kaamilatan min guslin wa wuduu'in <clears throat> wayatasawaka aydan wayanbaqii lahu an yatasawak inuu cadaydo oo qubays iyo weyseqaad kulli dahaaro dhammaystiran ayaa loo sunneeyaa wayataayaba wa an inuu is-udgiyo bukuur ama cadar caadi ah inuu isticmaalo oo uu soo udgo ayb waxaasoo dhan marka waxaa loo yeelaa xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam waxyiga ka mida ah, weynayn la weynaynayo wa yusarixa lixyatahu garkiisii inuu shalleeyo ayaa loo sunneeyaa wayajlisa inuu fadhiisto yacnii fii sadri firaashihi yani kutubta kale waxay leeyihiin xoogaa yar meel sarraysa inuu fariisto oo laga arki karo dadka uga jeedaan mutamakinan isagoo si fiican isu makaniyey fii juluusihi yani fadhigiisa aad isugu makaniyey biwaqaarin inuu ku fariisto xasilooni iyo sakiina iyo haybad ayb intaasoo dhan marka waxaa layidhi imaam maalik baa looga daydaa aad sidaa u yeeli jiray wuxuuna ku cileeyey ficilkiisaas xadiidka rasuulka la weyneeyey bal imaam maalik wuxuu aad u kahan jiray inuu waddooyinka iyo xadiidka nebiga uu ku sheego ama isagoo taagan iyo isagoo degdegsan iyo wuxuuna dhihi jiray laysa min tawqiiri اlxadiidi xadiidka nebiga weynayntiisa ka mid ma aha waxaa laga yaabaa adoo degdegsan adaad qofa ku sheegto ama adoo taagan ama isagoo taagan qofka inuunan ku khushuucin ma jeclaan jirin marka fadwada iyo dabcan hadday daruuro keentoo kale nebigaba waa fadwooda isagoo dariiq socda iyo isagoo gaadiid saaran iyo taas waa gooni laakiin majlis loo caqidaayo xadiidkii ama cilmi loo caqidaayo saa uma wanaagsano fain rafaca axadun qof hadduu kor u qaado sawtahu codkiisa zabarahu ay intaharahu waa canaananayaan wuxuu dhahayaa ilaahay baa wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti اnnebiyi meeshaanna waxaa lagu hayaa waa xadiidkii nebiga calayh isalaatu wasalaam marka maaha in kor loogu qaado warar kale ayb isagoo marka xadiidka nebiga la sheegaayo qofkii codka kor ugu qaado waa qof codka kor ugu qaaday nebiga oo hadlayo oo kale wayuqbila cala alxaadiriina wayuqbila wayustaxabu lahu waxaa loo sunneeyaa an yuqbila inuu u jeesto cala alxaadiriina dadka joogo oo dhan kullihim dhammaantood inuu u jeesto ayb wayaftatixu oo hal meel keliya inaan u leexinin ihtimaamkiisa wayaftatixu majlisahu wayaftatixu uu furfuranayaa majlisahu majliskiisa wayaktatimuhu wuu khatimayaa majliska bitaxmiid illaahi tacaala <clears throat> alla ammaantiisa ayuu ku furfuranayaa kuna dhammaynayaa wasalaati cala اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam iyo nebigoo lagu saliyo iyo wa ducaa'in duco yaliiqu bilxaal xaalka u qalanto duco markaa munaasab xaaladda u ah sidaa ayuu samaynayaa oo furfuranayaa goorma laakiin bacda qiraa'ati qaari'in qaari akhrintiisa kadib qaariga oo xasan isawti codkiisu aad u fiicanyahay codkiisu uu fiican yahay shay-an ou akhriyo wax min alqur'aani qur'aanka alcaiima alcadiimi weynaa ka mida ah, qur weynaa ka mida ah yacnii marka hore qur-aan baa lagu bilaabayaa kadib ayuu taxmiid iyo salli ayuu gelayaa bacd alculamaa mucaasiriina waxay dhaheen qur-aanka waxaa ka kaafinaya ducaau khudbat ulxaajadaba iyadaa saddex aayadood ay ku jiraan saddexdaa aayadood ay ku jiraan sheekhan alfiyatu suyuudiga sharxay iyo saas u dhahaylaakiin waxay u jeedeen qofka inuu marka hore qur-aan la akhriyo marka qur-aanka la dhammeeyo kabacdi qofka uu bilaabo eh, taxmiid iyo salli sidaasayna marka yeeli jireen ayb abi saciidin alkhudri baa waxaa laga wariyey kaana asaxaabatu ida ijtamacuu tadaakaruu اlcilma wa qara'uu suuratan asxaabtu ay cilmi mudaakaraynayaan oy isu imaanayaan waxay aqrin jireen suurad suurad bay ku bilaabi jireen ayb walaa yasridu اlxadiiثa xadiidka ma dareerinayo sardan dareerin yamnacu eh, yani reebaayo sardigoo yamnacu reebayo fahma bacdihi qaarkii fahamkiisa reebaayo qofku inuu marka xadiidka boogsiiyo oo aanay dadka fahmi karin ama fahamka ka celinayo dadka qaarkood lama ogola ayb liqowli caaishata radia allahu canha waxay tidhi lam yakun الnabiyu salى اllahu عalayh wali wasalam yasrudu اlxadiiثa ka sardikum inama kaana yuxadiثu xadiiثa low caddahu اlcaaddu axsaahu nebiga wuxuu xadiidi jiray oo uu xadiidka sheegi jiray yacnii hab haddii uu rabo qof inuu tiriyo uu tirin karo qofkii raba yacni nebiga inuu qorka iyo kelimaadka u xisaabo uu xisaabi karin taa marka waxay tusaysaa inuunan dadeji jirin ee uu tartiib xadiidka u sheegi jiray faslun yustaxabu lilmuxadii alcaarifi yustaxabu waxaa loo sunneeyaa lilmuxadii alcaarifi ninka muxadidkaee wax caqdu majlisin majlis inuu gunto yani majlis guntintiisa liimlaa'i alxadiidi oo u gunto xadiidka yeerintiisa imlihiisa ayb fainahu majlisu imlaha aclىa maraatib اriwaayati riwaayada maraatibteeda ka ugu sarreeyaho ayb fasalkan marka wuxuu ka gelayaa ninka sheekha muxadidkii xadiidka darajo ka gaaray waxaa loo sunneeyaa buu leeyahay caqdu majlis اlimlaa majlis imle inuu caqido ayaa loo sameeya <clears throat> ayb majlis imlaha marka waa majliska ugu sarreeyo ee xadiid layskaga qaato wakhtigaanna mar hore ayuu istaagay oo mar hore ayaa u dambaysay ayb oo wakhtigii waxaa u dambeeyey alimaamu suyuuطi ayb kadib wax majlis imlaa caqiday lama sheegin ayb taana waxay kutusaa inuu cilmigiisii yaraaday iyo xifdigiisii labadaba dadkii hore marka aad buu ugu shaa'ic ugu ahay ugu tiro badnaa waqtiyadii dhexana dadkii aad u caqiday waxaa ka mid ahaa alxaafid alciraaqi iyo alxaafid ibnu xajar iyo sakhaawi iyo suyuudi iyo raggaasaa ka mid ahaa ayb majliskaas marka yustaxabu lilmuxadii muxadidka waxaa loo sunneeyaa alcaarifi wax garanayo yani aad u yaqaano waa xadiidka zamankan marka waxaa weyaan waxaa dareemaya marka muxadid inuusan jooginba ayb waxaa uu joogo qof xadiidka wax ka yaqaan waa joogaa laakiin qof yani darajat yani muxadinimo ama xaafidnimadeeda iyaga iska badaala muxadid waxaa weeyaan nin istixbaar jumlooyinka xadiidka uu istixbaarsan karo sanadan wa matnan wa cilatan ay ka badan tahay kuwa ka fakanaayo taasaan lahayninba haddii lagu ilaaqo bacd alculamaa muxadisiin inay yihiinna waa iska tajawus camal waay dadka zamankan jooga marka loo fiiriyo waay ma ahna wixii muxadisnimadii hore ma jirto imaamu dahabi baa wuxuu leeyahay waqtigiisa eh, kitu an laa araa muxadian ilaa taxta turaabin ow calaa kitaabin whal ra'ayta muxadian qau ninbuu ku yidhi weligaa muadi hadda adiga muxadi ma haysaa buu yidhi ma aragta qof muxadia waxaan ku dhowaaday buu yidhi inaananba arkin ilaa kitaab inuu ku qoran yahay iyo inuu taxta turaab uu yahay uu duugan yahay saasuu marka tilmaamay waxaana markaa la sunneeyaa walidaalika marka in muxadi jirin waxaa ku tusaya aaw majlis imlihi muxadi hadduu jira majlis imlaa u caqidi lahaa ma leh ninka ugu roon ninka kitaabada kale yaqaanuu noqdayo xadiidka wax kasoo yacni isaga uun istixdaari kara axaadiidta laakiin kitaab kitaabkaasu ku yaalla kaasuu ku yaalla kan cillada xaafid hebelaa sheegay taa unbay u dhammaatay hadda fainahu aclaa maraatib riwaayati riwaayada maraatibteeda tan ugu sarraysa wayatakhidu wuxuu samaysanayaa ninka mumliga ee yacnii muxadidka ah mustamliyan mustamli ayuu samaysanayaa mustamli waxaa la yidhaha nin isaga ka xambaaro xadiidka yani waxaa weyaan markuu xadiidka sheegayo majliska uu fadhiyo codkiisa ninka dadka kale gaarsiinaya mustamli la yidhahdo ayb wayatakidu wuxuu samaysanayaa mustamliyan mustamli ninkaasoo jahwariyu sawb codkiisu ou dabcan uu sareeyo muxasilan yacnii xasiliyey ayb oo rijaasha iyo mutuunta iyo xadiidka wax ka xasiliyey mutayaqidan baraarugsan oo aan dhoohanayn yuballiqu gaarsiiyo canhu xaggiisa ka gaarsiiyo idaa kasura aljamcu dadku hadday bataan jamcu hadduu bato calى caadati اlxufaad yani jaryan calaa caadati اlxufaad xufaadda caadadooda yani iyadoo lagu soconayo wayastamlii murtafican wailaa qaa'iman wayastamlii ninka yacnii mustamliga ah waa yeerinaya xadiidkii oo sheekhiiba intuu ka dhagaystuu sii gudbinaya murtafican isagoo ka isagoo kor noqday ayb oo meel koray markaa yani wa ilaa haddii kalena qaa'iman isagoo taagan ayuu yeelayaa wa calayhi tabliiqu lafdihi <clears throat> wa calayhi waxaa waajibka oo laga rabaa tabliiqu lafdihi lafdigiisa gaarsiintiisa calaa wajhihi sidai sheekh u sheegay inuu ku gaarsiiyo dadka wa faa'iidatu lmustamlii mustamliga faa'iidadiisana tafhiimu saamici saabica qofka yacnii maqlayo fahamsiintiisa calaa bucdin meel fog yacnii uu ka fahamsiiyo ama calaa bucdin saamicu xaal ou ahaaday meel aad u dheer uu joogo wa amaa man lam yasmac qofkaan maqlin ila almuballiqa kan muballiqee mustamliga mooyaane cid kale aan ka maqlin xadiidka falaa yajuusu lahu uma bannaana riwaayatuhu werintiisa canilmumlii uu ka wariyo kii yeerinaya sheekha ahaa ilaa an yubayina inuu caddaynayo alxaala xaaladda mooyaane waqad taqadama haada waa soo hormaray kan fi raabici waalcishriin ayuu ku soo hormaray ninkan marka meesha fog joogo ee sheekha codkiisa aan maqlaynin mustamliga un maqlaayo sheekhi ma ka warin karaa inuu ka warin karaan soo marna iyadoo laftirkeeda ayb aysan dhib lahayn ayb mustamligu marka shaqadaasuu qabtaa marka sidee u shaqaynayaa mustamliga marka aadaabuu leeyahay abuu sacad asamcaani kitaab wuxuu leeyahay laydhaha adabu اlimlaa'i wاlistimlaa' oo laba mujallado madbuuca ayb ah. isagaa aad ugu sheega marka aadaabtaas dhan iyo aadaabu طalab اlcilmiga xataa waa ku sheegay wayastansitu lmustamlii mustamligu waa ka aamusid dalbayaa annaasa dadka ayuu aamusinayaa bacda qiraa'ati qaari'in goorbuu aamusinayaana qaari akhrintiisa kadib xasani sawti codkiisu uu hagaagsan yahay shay-an wax uu akhriyo min alqur'aani oo qur'aankii ka mida uma yubasmilu waa bismillaysanayaa wayaxmadu allaha allow ammaanayaa tacaala sarreeyaya wayusallii calaa rasuulihi buu ku sallinayaa sala allahu calayhi waaalihi wasalam wayataxaraa wuxuu ku dadaala uu dadaalayaa alablaqa sida ugu xeel dheeraanshada badan fiihi yacnii xamdigaa iyo salligaas ayb xamdiga iyo salligu waa ku xeel dheeraanaya si fiican buu ugu sallinayaa nebigu kaamilan ayb ayb uma yaquulu wuxuu dhahayaa lilmuxadii muxadidkii wuxuu ku dhahayaa markaa man aw amase maa dakarta maxaad sheegtay raximaka allah saas buu dhahaya man dakarta raximaka allah yaad sheegtay yacnii yaad xadiidkiisa rabtaa inaad sheegto haddii man layidhi maa dakarta maxaad sheegtay maxaad rabtaa inaad sheegto raximaka allah yani xadiidkeed sheegaysaa w saas u dhahaya qur-aan baa la akhrinayaa qur-aankii markuu dhammaado kadib basmala iyo xamdala iyo salli kabacdi ayuu wuxuu leeyahay man dakarta yarxamuka allaah ama maa dakarta raximaka allaah ow radiya canka wamaa ashbahahu iyo wixii lamida sidaas u dhahaya abu jacfar ilmansuuri waxay ka wariyeen muxadiu ahaa markii dambena de ninkii khilaafada qabtay buu ahaa alkhaliifatu alcabaasi markii dambe khilaafada qabtay de waa mashquulay cilmigii iyo majaalistiisiibuu ka mashquulay markaasuu majliskii xadiidka ama majlisu taxdiidkiiba u hiloobay ayb wixii marka khilaafadan iyo mas-uuliyaadkan iyo waxyaabahaas uu kaga mashquulay buu si u yar nacay markaas markaabay marka kuwii la joogay baa waxay ku dhaheen marka annagaa samaynay maxaad rabtaa majlis imlaa annagaa samaynaynay dhaheen dafaatir iyo maxaabir iyo waxbay soo qaateen markaasay yidhaahdeen man dakarta yarxamuka allah iyo markaasuu wuxuu yidhi idinka dadkeedii ma tihiinin iska kala taga dadka yacni waxaa weeyaan zuhdigu ka muuqday oo dharkoodii iyo jirkoodii iyo taqashufka uu ka muuqday oo ay daacadda ka ahaydaa la rabaayo ayb qof idinka waa iska yeelyeelaysaa waad iska yeelyeelaya aaday marka u jeclaayeen majliskaas imlaha wa kulamaa dakara الnabiya salى اllahu calayhi waalihi wasalama mar walba uu nebiga sheego sallaa calayhi wasalama waa ku sallinayaa nebiga waana salaamaya qaala alkhaiibu khadiibuulbaqhdaadi waxa uu yidhi wayarfacu bihi sawtahu codkiisa kor buu ugu qaadaya sida xadiidkaba kor loogu qaadayo yni waad maqashiinaysaa dadkii marka uu akrinayo oo nebiga uu ku sallinayo qaala rasuulu ullaahi sala اllahu calayh waalih wasalam buu dhahayaa waana sidaas waidaa dakara saxaabiyan haddii uu sheegay saxaabina taradaa canhu ilaahay buu markaa rido uga dalbayaa radia allaahu canhu fain kaana bna saxaabiyin saxaabi wiilkiisa haddii uu yahay ama inankiisa qaala wuxuu dhahayaa radia allaahu canhumaa maalan wuxuu yidhi wa ibni cumara radia allaahu canhumaa cumarna waa lagu sallina markaa ibnigii oo laga werinayo cabdullahina waa lagu sall waa waxaan ujeedaa waa lagu taradi baa lagu samaynaya wayaxsunu bilmuxadii ayb qofka muxadidka waxaa u wanaagsan aanaau wayaxsunu ahanaa'u ammaan ayaa bilmuxadii muxadidkii u habboon calaa shaykhihi ou ammaano xaala riwaayati werinta agteeda markuu ka warinayo iyo marka uu fadwatiisaa sheegaayo ama marka uu sheegayo yacnii faa'iido uu ka faa'iidaystay inuu ammaano markaa yaa wanaagsan bimaa huwa ahluhu wax uu ahal u yahay uu ku ammaano markaa wax aan ahal u ahayn ma fiicno dabcan taa iyada waa quluw waana la diida laakiin waxuu ahal u yahay inuu ku ammaano uunan ka tegin iyadana waa min baabi shukri waman laa yashkur الnaasa lam yashkur illah kamaa facalahu siday yeeleen jamaacaat min asalaf jamaacaad salafkii ka mid ah ayb mashruuq iyo cadaa iyo abuu muslim alkhawlaani iyo taabiciinta rag badanoo ka mida ah saasay yeeli jireen iyo dadkii dambe shucbe iyo kayrkiisa ayb waa madhab marka selafka laga soo guuriyey walyactani marka qofkii inuu jafaana iska ilaaliyo uluwina iska ilaaliyo usab aa la rabaa walyactani biاdducaa'i lahu fahuwa ahamu ammaanta waxaa ka muhiimsan uu leeyahay imaamu nawowi ama ibnu salaax inuu duceeyo ducadaa uga muhiimsan qofkuna dabcan ammaanta laftirkeeda shay madluub ah waa iska noqonaysaa qofku inuu dadka dambe dhexdooda dikri fiican uu uga haro de ilaahay nebiyadiisuu ku ammaanayo wataraknaa calayhi fi laakhiriin oo mid walba yidhi dadka dambe waxaan uga tagnay hana'an xasanan ammaan wanaagsan qofkuna marka inuu ammaan wanaagsan isagoo ilaahay dartii camalka u samaynayo dadka dhexdoodana in dikri fiican oo uga haro waa la rabaa maqrizi kitaab uu leeyahay yanii qofka tarku hanaaءi اlxasan fi اlumma dadka dhexdiisa in ammaan wanaagsan qofka ay uga harto arrintaas yacni dadaalkeeda inuu la imaado isagoo aan ammaantaas dabcan keliya aan wax u samaynaynin oo ilaahay dartii u samaynayo camal wanaagsan ha la yimaado waaba helaa waa jazaheeda saasuu noqonawalyactani ha isku kallifo oo ha ku dadaalo biducaa'i duco lahu isagoo uu u duceeyo sheekhaas biducaa'i duco lahu lishayki uu u duceeyey fahuwa ahamu iyada ayaa aham ah walaa ba'sa dhib male bidikri man qof sheegitaankiisa yarwii canhu uu ka warinayo qofkuu ka warinayo inuu ku sheego bilaqabin naanays ow amase wasfin tilmaan ow amase xirfatin xirfo ow amase ummin hooyo uu ku sheego curifa bihaa lagu gartay intaa dhib malaha sheekaaga haddaan si kale loo garanaynin ismaanays ama tilmaan iyo wax lamida ma tilmaanta haddaad ku sheegta dhib ma laha wayustaxabbu waxaa la jeclaystaa an yajmaca inuu jamciyo fii imlaa'ihi yacni imlihiisa majlis imlaha jamaacatan jamaaco oo min shuyuuqihi shuyuuqdiisa ka mid ah inuu ku jamciyo majlis imlaha muqadiman isagoo hormarinaya arjaxahum kan ugu raajixnimo badan xagga cilmiga ama da'da ama derajada wayarwii wayarwiya wayustaxabu lahu an yarwiya waxaa la sunneeyaa oo la jeclaystaa inuu wariyo can kulli shaykhin sheekh kastaa xadiian xadiid inuu u wariyo sheekh kasta hal xadiid ayb wayakhtaara wa an yakhtaara inuu doorto maa calaa sanadihu sanadkiisa waxa uu sarreeyo sanadka caaliga oo tiradiisu aynan badnayn inuu ku dadaalo wa qasura matnuhu matnigiisuna uu gaabto wixii matnigiisuna gaaban yahay sanadkiisuna gaaban yahay inuu ku dadaalo ayb ayb iyo wاlmustafaada minhu waxaa laga faa'iidaysanaya markaa wayunabiha wa an yunabiha inuu baraarujiyo calaa صixatihi sixadiisa wamaa fiihi iyo waxa ku jiro min culuwin culuwi iyo wafaa'idatin faa'ida wa dabdi mushkilin mushkilkii dabdintiisii inuu sheego walyajtanib ha ka dheeraado maa laa taxtamilhu cuquuluhum cuquushooda waxaysan gaaraynin ayb wamaa laa yafhamuunahu iyo waxaynan fahmaynin yaanu la imaanin sababtaa ah majliska imlaaga waa majlis weyn caamo iyo culumaa ka soo qaybgelaysa haddii marka ay tahay majlis culumo iyo caamo iyo qof diinta ku cusub ou imaanayo waxaa la rabaa marka inuu ku dadaalo wax dadkaas oo dhan ay wada fahmi karaan ou soo qaata marka ayb axaadiidta waadixaadka ah inuu soo qabto mushkilaadka ka tago mutashaabihaadka inuu ka tago muxkamaadka uu la imaado hawaamidka kuwa qaamidkaa ah inuu ka tago kuwa aan umuudka ku jirin macaanidooda inuu ku dadaalo oo uu la imaado saasayb oo dhan baa marka uu la imaanaya ayb naam sida loo yeelayana waxay tahay majliskii maadaama intaasoo dada ay imaanayaan ay ka qaybgelayaan oo ay joogaan yaa waxaa la rabaa marka in dadka cuquushooda la ilaaliyo aarkii calina waatuu ahaa khaaibu nnaasa bima yafhamuun dadka wax ay fahmayaan kula khiaaba a an yukadaba allaahu warasuuluhu alle rasuul in la beeniye miyaad rabtaan waxaa dhici karta masaa-isha qaar haddaad dadka uga sheekayso wax aan la maqal ama yani masaa-isha haamidka ah oo shaadka ah ama ama ay dhici karta shaad maba ahanba laakiin qumuudka uu ku jiro haddii aad uga sheekayso majlis caam ah aad ku sheegto waxaa laga yaabaa dadka qaar inay beeniyaanba war waxaan nebiga ma dhihine naga daa'ay ku yidhaahdaan ama waxaan aad sheegaysaa wax jiraba ma aha marka inuu inkiro sabab inaada ugu noqonin ayb bukhaarina kitaabu اlcilmi baabu kitmaani اlcilmi cilmiga qaarkiis in la qarin karo ayuu dliil uga dhigtay marka dadka fahmi kara in loo sheego fahmka iyo yani iyo iyo si fiican in loo fahmaa muhiimka uu yahay ee waxan waa la sheegay keliya muhiim ah walidaalika axaadiid badan waa nici jireen dadka yacni salafka qaar yani in loogaga sheekeeyo dadka qaarkood axaadiidta maalan dadka qaar uga muuqan kara macaani qaldan in dadka agtooda lagu sheega ma aha haddii qofkan uusan gaarin macaani qaldanna oo uga soo bixi karo adiga aadan rabin iska daa waagow gaaro u sheeg qasab maaha meelaha kale marka isaga uu fahmi kare hoose kala hadal isaga ayb waxaa la mida bacdu saxaaba ama bacdu taabiciin anas ibnu maalik may jeclaysanin inuu uga sheekeeyo xajaaj ibnu yuusuf agtiisa inuu ku sheego xadiidkii nebiga dadkii curaniyiinta ahaa nimankii curaniyiinta oo nebiga geela ka qaaday oo geela ka dhacay raacigiisiina dilay ee sida xun u dilay waatii nebiga uu si xun u dilay isaga indhaha ayaa laga musmaaray iyagoo markaa qoraxdaa la dhigay iyagoo haraad bay u baktiyeen ay u dhinteen sidaas marka loo dilay anas xadiidkaas inuu uga sheekeeyo bixadrati xajaaj oo kale ama meel xajaaj jooga inuu ku sheego waa dhibsan jireen saxaabada kalena maxaa yeelay dee nebiga isagu cadaaladoo waxaan u sameeyey laakiin xajaaj binu yuusuf wuxuu uga faa'iidaysanayaa qaabdarro kalena oo haddii nebiguba sida wax u dilay maxay dhiboo leedahay buu leeyahay si xunbaa isna si xunba wax u dilaan intuu si xun wax u dilo ayuu leeyahay nebigaba waa kana nimankaas baa isagaa u naxariistay mararka qaar yani naxariistaba in laga tegi karo sidaana ma ahan nebigu qisaas iyo wax lamiduu sameynay marka way ma aynan jeclaysanin ayb dadka boqorada iyo madaxda iyo in looga sheekeeyo masaa-isha qaarkood yani meelo maalan meel la rabay in zajri iyo yacni laga muujiyo haddii loo fududeeyo oo laga soo qabto culummada ruksada qabtoo kale ama yacni laga soo qabto masaladan tafsiil baa ku jira dhib male iyo la yidhaahdo ama ma fiican iyadamasalada marka tafsiilkeeda marka xugun ahaan loogu baahan yahay meesheeda ha ahaato laakiin marka kale zajriga iyo yacnii tarhiibka waa inuu qalbigiisa ku dhaco si uu u dadaalo ayb haddii kale waxuu is leeyahay marka masaladan tafsiil sow kuma jira dhib male waa badan tahay marka masaa'il badan oo boqorada siyaasaadkooda u laabtaa jiro oo maanta dhan marka tafsiil iyo wax inta la geliyo dadkiiba ay u moodayaanba diinta in laysku xukumaaba inaysan daruuriba ahaynba ayb oon marnaba loo sheegaynin diinka xukunkiisa ninka ka tagaa waxa uu yahay xukunkiisa ayb marka aayaadkaas laysa mina axaadiidta laysa mina man facala kada iyo eh, axaadiidta ku soo aroortay yacni sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun iyo sideeda in loo daayo marka wacdiga la jooganinkii qof muslima qof muslima in lala dagaalo waa gaalnimo xukunka ilaahay waman lam yaxkum bima anzla اllahu faulaa'ika hum اlkaafiruun ayb kufrigaa sidaa ilaahay u sheegay in loo daayo ayb oon waxba isaga agtiisa lagu kala saarsaarinoo kufrun duuna kufrin waaye iyo ma ahan iyo aan loo gelin xukunka marka la joogaa baab kale isaga si qalbigiisu marka waxaan mas-uuliyaddiisa inuu qaataa la saasayna slku dhihi jireen ayb aaday u inkiri jireen dadka dhahaya laysa mina ay laysa milanaa baa laga wadaa annagoo kale ma aha oo haddii xataa uu dadaalama nebiga asxaabtoo kale u noqo lahay awalba marka saasay dhihi jireen sufyaan ibnu cuyayne iyo raggaas dhan baa laga wariyey wuxuu ku dadaalayaa marka wayunabiha calىa صixatihi wamaa fiihi min culuwin wafaa'idatin wadabdi mushkilin waliyajtanib maa laa taxtamiluhu cuquuluhuma ka dheeraado wamaa laa yafhamuunahu wax fahmaynin dadkii arkaanulislaamki fahamkiisu dhib ku yahay ama towxiidka macnihiisa haddii marka masaa'il qaamidoo khilaafaad ku jira iyo loo sheeg sheego keliya waxay noqonaya dadkaas inaan dan badanba laga lahayn oo qofka uu danka leeyahay keliya mas'aladiisa un in la qaato bis ou raba saasaa ka soo baxayso ayb waliyjtanib maa laa taxtamilhu cuquuluhum wamaa laa yafhamuunahu wayahtima wayustaxabu lahu an yakhtima waxaa loo sunneeyaa inuu ku khatimo alimlaaa majliska imlaaa bixikaayaatin sheekooyin wanawaadira nawaadir waxyaaba nawaadir oo wainshhaadaatin iyo gabayo biasaaniidiha uu ku soo arooriyo xikaayaad iyo gabayo asaaniid uu ku keeno inuu ku dhammeeyo majliska uu ku khatimo marka gabayo zuhdi iyo ama dalabulcilmiga iyo waxaaba dadka ku dhiirigelinaya waxyaabahaas iyo nawaadir iyo xikaayaad xikaayaadka iyo nawaadirta waxay aad ugu fara badan yihiin iyo ashcaarta kitaabkan ibnu xibbaan in la yidhaha rawdat اlcuqalaa wa wlaaha kan ugu haboon xikaayaadka maa fi zuhdi wixii ku saabsan walaadaabi aadaabta wamakaarimi اlahlaaqi wixii ku saabsan ayb ayb waidaa qasura almuxadiثu muxadidkii haddii uu markaa ka gaabto can hadihi اlmartabati darajadan aw ishtagala ama uu ka mashquulo can takhriiji اlimlaa'i imlaha takhriijkiisa uu ka mashquulo istacaana bibacdi اlxufaadi xufaadda qaarkood buu kaalmaysanayaa ayb mararka qaarkood wakhti uma haayo badan waa mashquulsan yahay hebelow iisoo takhriiji axaadiidtaasaan rabaa inaan majlis imlaa ku sheego waa bannaan tahay waidaa faraqa alimlaa'u imlihii hadduu dhammaado qaabalahu wa atqanahu waa muqaabalaynaya waana itqaaninayamlaha marka isaga kutub dhan baaba lagu qorayba majlis imlaa ayb uu ka mid yahay fatxulbaariga fatxulbaariga ibnu xajar dariiqadaas imlaha ayuu ku qormay sideed boqol iyo <clears throat> toddobiyo tobankii uu bilaabay sideed boqol afartan iyo labadiina waa dhammeeyey taqriiban sanawaad badan buu socday labaatameeyo sano meelahaas ay ka badan majlis imlaa ahaanuu u socday majliskaas marka ayaa laga qoraayey waa la muqaabalaynayo isbuuca gudihiisa isagoo muqaabalaysan ayaa loo keenaya kitaabkii majaalistiisii iyo asagu waxay dhammaadeen isku waqti qabuul fara badanna waa helay kitaabkan adkaarka oo alimaamu nawowi <clears throat> takhriijkiisana ibnu xajar majlis imlaa uu ku takhriijiyey isagoon inkastoo dhammaystirin wahaa kada amaali badan buu leeyahay ibnu xajar oo uu ku qoray dariiqadaas oo imlaha uu ku qoray kitaabkan eh, eh, eh, ixkaamulaxkaamka ibnu daqiiq isagana oo cumdaha sharxaayo imlaa uu ku qoray isna ibnu daqiiq ilciid النوع الثامن والعشhروuن nooca sideed iyo labaatanaad macrifaةu aadaabi طaalib الxadiiث daalibulxadiidka aadaabtiisa garashadeeda waqad taqadama jumalun ayaa soo hormartay jumlado minhu aadaabu daalibاlxadiidka ka mida mufaraqatun la kala geegeeyey wayajibu calayhi waxaa waajib ku ah ardayga tasxiixu niyati niyada inuu hagaajiyo niyada wax ku baranayo inuu saxo wاlإkhlaaصu lilaahi tacaala ilaahay inuu u barax tiro niyadiisa iyo camalkiisa fii alabihi alabkiisa dhexdiisa wاlxadaru ka digtoonaansho min atawasuli gaarid bihi bilcilmi cilmiga uu ku gaaro ilaa acraadi اdunyaa adduunye dhaldhalaalkeed inuu ku gaaro waa inuu ka digtoonaado cilmigii adduunye dhaldhalaalkeed inuu ku gaaro waa inuu ka digtoonaado aqraad ulajeedooyin adduunye ayb sakhaaweyse wuxuu qoray acraad bilmuhmalati jamcu carabin jamcu carabin wahiya mataacu dunya khudaamuha ayb taa marka inuu iska ilaaliyo eh, yani sidaa aynan ka noqonin ayb aaday maanta marka u yaraatay tan walidaalika cilmiga barakadiisa aawo aad iyo aaday u yaraatay ayb jaamacadaa loo furtay jaamacaadka la furtay markaa de ilaa man raximah ullah <clears throat> maxay badanaa dadku u gelayaan adduunye akarkeeda adduunya shahaadada uu soo qaatay waa ku faana koo majister doctora ayb laqab meel lagu dhigto wuxuu iska noqday yacnii qofka uu dadka kale iskaga riixo soo ma garan waa ku shaqaysanayaa marka horeba wuxuu u baranaa shaqo yaaba waqtigan shaqaha ayuu leehay warqadan in lasoo qaato maahane shaqo ma leh <clears throat> labo hay-aadkan carabta wax looga raadinayo iyadana <clears throat> xusul duub unbaa ka soo haray dadkii wadaadada ahay kaannama diin inuusan qofkii faafi karin ama inu wax samayn karin ilaa inuu jaamacaad ka baxo iyo tafaakurkan kaloo dadka uu ugu faanayo iyo inuusan cilmigii ka dheeraada waxaasoo dhan <clears throat> walidaalika marka cilmigii iyo shahaadadii naftirkeeda mararka qaar qish iyo wax culumtan maadigoo adduunyada maxdiga ah ah yaa lagu dhex samaynaa marka qofkii yani wuxuu ku dadaalaa suu buundo badan u keeni lahaa inuu xagga ka maro xaggan ka qisho kan u tagsaan yeel midkan yacnii waasida ka raadi haakada waxaa kaloo iyadana meeshii aan ka maqnayn xarakaadkii laftirkoodii jaamacaadkaasay isku xasdaayeen sanadkan meeqaa ka soo baxday xarakadan uga soo baxday jaamacaddan meeqaa daraasaad culigaa ah heshay ayb meeshii dhexdeeda in laysku jaasuusaayo oo la ninkaan ninkan saam madhabkaasuu aaminsan yahay kana laga eriye jaamacadda si looga eriyo un keliya allahu almustacaan waxa ka jira yacni xisaab ma leh aw marka barako cilmi marka doctoor waaye ama jaamacaadkii markuu ka baxo waxaa laga yaabaa qofna inayn ka faa'iidin ama aanu dadna u faa'iideynin ilaa qof dad dhifa ah oo de ilaahay marka uun <clears throat> marka horeba yacnii eh, ikhlaas ilaahay ku arsuqay maaha kulligood dadka dhan inaa saas yani eh, saas inay yihiin haddana laakiin haalib waxaa noqday sidaasaa haalibka noqotay daraasaadkan marka nidaamigoo loo sameeyey ayaana keenaya daraasaadka masaajidda waxaan waa ka nabadgelayaan ogow ila qofka warqad la siinayo hadda uu meel la tegaayo ama uu shaqo ku raadinayo male iyadaana ka barako badan ka nafci badan marka in laga digtoonaado <clears throat> waxaad arkaa meelahaas marka jaamacaadku ka furan yahay xalaqaadkii masaajidda waa yaryihiin dadka imaam maayaan kuwaas kalena meelaha kalena waa ku badan yihiin tan masaajidda oo culimmadii waaweynayd ay akhrinayaan haddaad weydiisid dadkan ma ku taxan tahay wax ku taxan waa yaryihiin hal ama labaa laga hela siba soomaalida marka maxay noqonaya wاlxadaru min altawasuli bihi ilaa acraadi اddunya inuu kaga digtoonaado wayas'al اllaha tacaala ilaahay buu su'aalanayaa altawfiiqa wاltasdiida wاltaysiira towfiiq iyo toosin iyo fududayn inuu alla cilmiga u fududeeyo waliyastacmil ilakhlaaqa akhlaaqdii ay ha isticmaalo aljamiilata wanaagsan akhlaaqda wanaagsanna hala yimaado xadiidka ha ku dhaqmo ayb walaadaaba iyo aadaabta ayb oo aadaab ha ku dadaalo nacam ardayga marka haddaanu aadaab lahayn isaga waa la fiirsana hadduusa aadaabtii ku dadaalin waa u dhammaatay marka alaadaab almardiya isagoo marka xadiidkaa loo nisbaynayo asoo ilaalinayo ila daalibu cilmi اlxadiid ayaa la leeyahay madaalib اlxadiid baa la dhahayaa imaamu shaafici baa waxaa laga wariyey inuu yidhi laa yaطlubu hada اlcilma man طلبه بالتملك وغنى النفس فيفلح ولكن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش وخدمة العلم أفلح ثم liyufariq juhdahu juhdigiisa ha banneeyo fii taxsiilihi cilmiga xasilintiisa ha u banneeyo wayaqtanim ha ka faa'iidaysto imkaanahu nacam suurtagalnimadiisa awqaadda aad ha u ilaaliyo ha dadaalo ayb yacnii imkaanahu waxaa weeyaan tamakunahu <coughs> xilliga cilmigu uu faaruqu u yahay iyo wakhtiyada dhallinyaranimada iyo oo cilmigu uu aad u tamakuni karo ha ka faa'iidaysto aad ha ugu dadaalo waxaa laga qaadanaya marka ixris calaa maa yanfacuka wastacin billaahi walaa tacjaz xadiikaayo rabiicata ra'yi hadalkii uu yidhi oo bukhaarina saxiixiis uu ku soo saaray laa yanbagii liman lahu fahmun uma haboono qof faham leh an yatruka hada alcilma cilmigan inuu ka tago liman lahu fahmun waxaa laga oda ninkii maskax leh oo yacnii cilmigan qaban karo inuu suuqaas iskaga dayaco ma aha marka ilee maskaxdii iyo cilmigii juhdibu ay usii baahan tahay dad badanoo waxaa jira aad u maskax badan laakiin marka ijtihaad markii laga waayey iyo juhdi maskaxdooda meel cidlaabay ku dhammaaneen marka wayabda'a bisamaaci wayustaxabu lahu an yabda'a waxaa loo sunneeyaa inuu ka bilaabo bisamaaci samaaca iyo maqlitaanka ayb min arjaxi shuyuukhi baladihi min arjaxi buu idiin qoraya min arjaxi shuyuukhi baladihi beledkiisa shuyuukhdiisa kuwa ugu raajaxsan isnaadan xagga isnaadka wa cilman xagga cilmiga washuhratan caannimada iyo wadiinan iyo tadayunka ayb iyo wahayrahu hayrkiina ayb ay wahayra almadkuuri yani ku eh, horeeyo ka sinin ow nasabin ow wasfin iyo waxyaabahaas marka yani wuxuu ku dadaalayaa kuwa ahlu beledkiisa culummada ugu horayso iyuu ku dadaalaya inu wax ka qaato ka faa'iidaysto ayb meel kale isagoon u gudbinba ayb faidaa faraqa min muhimmaatihim muhimmaadkoodii haddii uu ka faaruq noqdo falyarxal markaa ha rixlaysto calaa caadati alxufaadi almubarisiina xufaadda mubarisiinta caadadooda iyadoo lagu soconayo markaa jaryan calaa caadati xufaadin calaa caadati alxufaadi almubarisiin labow marka kugu kala qaybiyey marka hore culamaa ulbaled uma bacdi meelo kale qofu inuu tago oo marka culamaau baladihiina muxuu ka qaadanayaan culumta ugu yar koow ah. yani culumta mee kuwa sikaaru lcilmi ayuu ka qaadanaya marka tartiibtaas u socon markii beledkiisa marka uu ka dhammeeyo halkaas marka isagoo weliba sidaas yeelaya haddana kuwa muhiimkaa ah wuxuu ka bilaabayaa marka la'aantood cilmi kore uunan u karin maaa marka kuwa muhiimkaa ah, maxaa ka mida xifdu اlqur'aan qur-aankuu xifdinayaa baranaa kow uma yacnii wuxuu akhrisanayaa mutuunta yaryarka ayuu ka bilaabay mutuunta yaryarka laas yarbaa kuwa waajibaadkiisu ku xiran yahay markaas oo yacnii mutuunta tawxiidka oo kale ugu yar iyo fiqhiga dahaaradii iyo salaadii iyo soonkii zakaadkii wamaa ilaa daalika kadib markaa inuu culuumtii tarkiibka iyo tarhiibka intaan tarkiibka iyo tarhiibka in la gelin aalaadka aalaadka ila cilmiga uu rabo inuu dhex galo luqa carabiya waa luqadii carabiga bilowgeeda muhiimkeeda soo bilbilaan tarqiibka iyo tarhiibku inuu wax ka dhegaysto si qof yacni nashaadkiisa u fiicnaado alla kacabsigiisana u fiicnaado ayb iyadana inuu dhegaysto arbiciinkii iyo kutubtii iyo wii la midab sidaas marka haddii uu ku wato oo sidaa cilmiga beledkiisa u akhristo hadhow hadduu dad culummo waaweyn u tagana waxbuu ka faa'iidi karaa haddii kalena walaa yaxmilannahu iyounan ku xambaarin asharahu hunguriweyninka sharaha yacni waa damaca iyo hunguriweyninka cala tasaahuli fududaysi fi taxamuli ou yani xambaaridda cilmiga uu soo xambaaraya ou fududaysto yani sharaha yaanu ku xambaarin inuu ku tasaahulo walaa yaxmilannahu yaanu ku xambaarin asharahu wax walbaa hel un um, yaanay ku xambaarin cala tasaahuli tasaahul fi taxamuli xambaaridda xaggeeda uga imaado fa markaa uu dhimo bishayin wax oo min shuruudihi min shuruudi taxamuli ah uu markaa dhimo wayenbaqii waxaa habboon an yastacmila inuu isticmaalo yani wax walbaa un um, bara hadday ka noqoto taxamulkii inuu ka hallaaba hadhow yaani sidaa ku dhaco wayanbagii waxaa habboon an yastacmila inuu isticmaalo maa yasmacuhu waxa uu maqlayo min axaadiidi alcibaadaati walaadaabi ah axaadiidta cibaadaadka iyo aadaabta inuu isticmaalo yacni ku camal falo fadalika kaagaasi zakaatlxadiidi xadiidka sakadiisa waay wa sababu xifdihi xifdintiisa sababteedana waaye haddaad ku dhaqanto xadiidka waa kuu sahlanaana inaad xifdiso xadiidkii marka camalfalkiisii qofka inuu la imaado faslun wayanbagii waxaa habboon an yucadima inuu weyneeyo shaykhahu shaykhiisa iyo waman yasmacu minhu qofka uu ka dhegaysanayo qofka uu wax ka dhegaysanayo inuu ixtiraamo taasaa habboon oo daalibka marka kaasaa u habboon qofka uu wax ka yanii sheekhiisa iyo qofka uu wax ka maqlaayo min rafiiqin wanaxwihi ayb oo saxiixa waxaa ku sugan isagoo mawquuf ah tawaadacuu liman tacallamuuna minhu dadka aad wax ka baranaysaan u tawaaduca ha iska kibrinina xadiid marfuucana waa jiraayo laysa mina man lam yujilla kabiirana wayarxam sagiirana wayacrif licaalimina xaqahu taana marka xadiidkaana waa jiraa ibnu cabaasna aad baa looga wariyey wuxuu yidhi wajadtu caammata cilmi rasuuli illahi sal ll ly slam cinda hada alxayi min alansaar cilmiga badankii rasuulka waxaan ka helay oon ka dhaxlay qoladan ansaarta ah fain kuntu la'aatii baaba axadihim faqiilu bibaabihi walow shi'tu laudina lii intaan imaado gurigiisa ku qayluulsado halka iska horjiyo albaabka hortiisa iska seexdo haddii aan doonana i idmaayo guriga sababta laygu ixtiraamayana ay tahay liqaraabatii min rasuulillahi sal l slam nebigon qaraabada la-ahay darteeda igu ixtiraamayaane laakiin ma yeeli jirin oo iska sugi jiray walaakin kuntu abtagii bidalika qiiba nafsihi arrintaa waxaan u rabi jiray buu yidhi inaan nafsadiisa wanaajiyo oo tuso inaan yacnii u tawaaducaayo ayb qowlu abi cubayd alqaasim ibnu salaamna wuxuu ahaa maa daqaqtu calaa muxadiثin baabahu qadu ta'asiyan biqowlihi tacaala walow annahum sabaruu xataa takhruja ilayhim lakaana khayran lahum weligeyn inaan cilmi ka rabo albaabkiisa ma gargaraacin anoo ku dayanayo walow annahum sabaruu xataa takhruja ilayhim lakaana khayran lahum aduu marka jumal fara badan oo sidaasoo kale iyo ibnu cabbaas laba sana igu qaadatay uu yidhi intii aan cumar ka su'aalo qisadii ku saabsanayd xaasaska nebiga markii uu furay markii uu ka dhaartay iilaha rasuulka laba sano inaan weyddiiyey igu qaadatay haybaysi aan ka haybaysanayo darteed markii dambe isagoo khaali a baan gaaday oon la raadsaday wakhti markaasaan su'aalay <clears throat> fadaalika kaagaasi min ijlaali ilcilmi waa cilmiga weynayntiisa alla weynana waa cilmiga min ijlaali اlcilmi waayo wa asbaabi اlintifaac iyo asbaabta cilmiga in lagu intifaacsada keenaysa wayactaqida wayanbagii lahu waxaa u habboon an yactaqida inuu ictiqaadiyo jalaalata shaykhihi shaykhiisa weynaantiisa wa rujxaanahu raajixnimadiisa wayataxaraa ridaahu ridihiisana waa ku dadaalayaan marka ictiqaadu jalaalatihi waa macda yani tan hadda lamaba haaya ama waa yaraatay ayb iska dhaaf yani jalaalata shaykhihi qofku inuu ictiqaadiyo waxaa laga yaabaa isagu markuu sheekh wax ka barto ee ilaahay cilmiga uba sii furaba waxaa dhici karta mararka qaar inuu sheekh inta wax ka barto cilmiga ilaahay u furo laga yaabo marka sheekhiisii inuu ka taxsiil bato ardayga uu taxsiil bato taas sheekha waxba kama dhibayso waa ajar u badanaayo un maxaa yeelay qof isaga uu soo saaro uu wax ka batay waa un wanaag ayb laakiin ardayga waxaa laga rabaa inuu mar walba u arko waana sida ay tahay sheekhiisa inuu ka rutbo sarreeyo mar walba saas ayb laakiin haddaad istiraaho ninkan waxba ma oga iyo ku jeesjeestaan dad waxaa jira dadkii wax u akhriyey ama waxuun ay ka faa'iidaysteen ku jeesjeesaa jira qaar waxaa jiro yacnii waxaa weeyaan nuqsaan iyo ceeb iyo iyo ka ictiqaadiye waxaa laga yaabaa cilmiga ou haystana saddex marka loo dhigo laba dhig ninkan inuu faa'iideeyey oo sidaa yeelay laba waa saddex marka loo qaybiya labo ayb marka midkaasoo kale de adigana awalan adna saasoo kalea kugu dhacaysa ayb aljazaءu min jinsi اlcamal cilmigaagina nafci ma yeelanaya qofka cilmigiisana nafci u yeelan maayo ayb dariiqada yacnii qofka iyo dadku waxay isku qaldaan marka iyo cilmiga waxaa dhici karta yacnii dariiqa min aduruq oo hayru mardiya ah inuu sheekhu ku sugan yahay adigii marka maxaa kaaga furanna baabu nusxi iyo albaabkaas haddaad ka gasho <clears throat> amaad ama kutub u hadiyey ama siyaabo kale wax ugu sheeg ama dad kale isaga uu ixtiraamayo xaggooda ka soo mar si un inaad u daaweyso adig kuu taallaa taasna laakiin inaad istiraa ariiqadaanan ku arkay bis waay aniga waa nin mubtadica hadduu mubtadic yahay faa'iido male waddadaas hadduu maraayo tan kalaa la maraa haddaad tidhaahid waa laga hijroonaa adoo arday iska ana waxba aan kala ogeyn dadka ardadaa wax ka hijroota hajriga waxaa sameeya culamo ma aha ardadaas haddiiba arday la yidhaahdo waa tacbiirkaas uu saxiix noqdo iyaguna dadka noocaasa waxay ku ibtilaysan yihiin marka cilmiga maxruumiinay ka yihiin haddaad si fiican u fiiriso waxma ma dhegaysan kara sababtoo kan waa cilayna kanna waa cilaynaya kanna waa cilaynaya yaan cillo lahayn hadhow marka wax cilmiga wax aan cillaysnayn ma soo harayaan allaahuma ninka uu isleeyahay maanta waa fiican yahay dariiq dariiq fiican u haayaa maahani midkaasina berriyay isqabanayaan markay berri isqabtaanna sitiga u qabanaya marka dariiqo dad badan ay isticmaalaan waayo mana ahan dariiqadii salafkana saas ma ahan wayactaqida jalaalata shaykhihi warujxaanahu wayataxaraa ridaahu ridihiisuu ku dadaalayaayo majliska wax aan maalan majliska dhexdiisa inuu ka sheega ma aha sidii sheekhu sida uu wax u sheegay si ka duwan hadduu arko ardaygu waa iska joogo iskala aamusa mar kale un inuu sidii su-aaloo kale u weydiiyo oo masaladaa ka waran haddii saan la dhaha maxay noqonaya iyo inuu saasoo kala dhahayb laakiin inuu yidhaahdo adiga saan baa tiri sheekh fulaanna saan qabaa ka waran halkaas marka dood laga rakibo aadaabu dalab ilcilmi ma aha waa alimaamu nawowi majmuuca wuxuu leeyahay sheekha in la yidhaahdo ma ahan yacni laakina hayraka yaquulu kada hayrkaas sidaanu dhahayaa ka waran oo meesha laga furo dood ma aha bal wuxuu leeyahay salafku markay xalqada u socdaan intay sadaqa sii baxsadaan ayay waxay dhihi jireen allaahuma astur cayba mucallimii cannii ilaahu yacnii mucallinkayga ceebtiisa iga qari maxaa dhaca haddaad ceebtiisa aragto waxba kama faa'iidaysanaysid marka horeba ilaahu ha i tusinba ceebtaqofku marka hadduu raaraadiye ka warran marka salafku dariiqoodu saasuu ahaa hadduu raaraadiye ka warran marka nacam uu yidhaahda muxuu meeshaas ka yidhi saas muxuu sheegay kan muxuu maalintii hiblaayaheed muxuu yidhi waa khatar iyadayb saasay dhihi jireen mana dhahaayuu yidhi marka xalqadii dhexdeedii saa kama furaayo waa deyniy kutubtii hore saasaan ku aragna bacdi naas waxay leeyihiin culummo wakhtigan joogto oo yacnii dacwada salafka dadka ugu yeeri yeerto ayaa majaalistooda laga doodaa oo sheekha joog inta la yidha ayaa inta la istaagay wax badan lala doodaan marka taas de wixii kutubta lagu arkay ee salafkii laga soo naqliyey ma laga tegaa marka waa yahay ma hagaagsan ayb wax fiican maaha hadday fiican tahay dariiqadaasna yacnii waxyaabo fara badan iyo qaladaad iyo dhib fara badan iyo tafaruq badanoo ku dhacay ma aan ma ku dhaceen ayb day dariiqada dariiqo saxan ay tahay wuxuu leeyahay marka wayataxaraa ridaahu walaa yuawila wayanbagii lahu anlaa yuawila waxaa banuunan ku dheeraynin caleyhi sheekh korkiisa bixaysu meel yudjiruhu u ka xanaajinaya dharas marka uu ku keenayo walyastashirhu ayb hala yanii showro oo hala tashto fii umuurihi arrimihiisa ha kala tashto wamaa yashtaqilu fiihi iyo wax uu ku mashquulayo talo wixii cilmi ku saabsan iyo wixii kale xataa talaha weydiiyo alla tashto wa kayfiyat iyo sida uu ugu mashquulayo waxyaabaha uu ku mashquulayo wayenbagii lahu waxaa u haboon idaa dafira ardayga waxaa u haboon idaa dafira haddii uu helo uu ku guulaysto bisamaacin samaac an yurshida ilayhi hayrahu hayrkii inuu ku toosiyo waxaa laga wadaa marka middaani samaac ama kitaab ama meel wax laga bilaabay haddii uu helo waxaa u habboon an yurshida ileyhi meesha inuu ku toosiyo kayrahu hayrkii oo ardada ka mida war meeshaas dersigaa laga bilaabay meeshaasxasba kaala yihaahdeen faina kitmaanahu <clears throat> qarintiisa lu'mun waa xumaan yaqacu fiihi uu ku dhaco jahalatu dalabati ardada kuwooda jaahiliinta ay ku dhacaan xalqaa meel ka bilaabatay u sheeg war meeshaas xalqaa ka jirta inuu ka faa'iidayso waa ka faa'iidaysan kartaa haddii laakiin uu qarsado uu is yidhaahdo ninkaan ha u sheegin si uusan waxaan u baranin ood hadhow adiga ugu akhriso waa niyad xumo way fa yukhaafu waxaa looga cabsanaya calaa kaatimihi qofka qarinaya cadamu اlintifaac cilmiga inaanu ku intifaacin faina min barakati اlxadiidi xadiidka barakadiisa waxaa ka mida faina min barakati اlxadiidi ifaadatahu wa nashrahu faa'iideyntiisa iyo nashrintiisa maxaa kadib oo idin dhigan ya faina min faina muu yidhi marka ya faina min barakati اlxadiiثi ifaadatahu wa nashrahu yumnuntaan ma fahmin sida uu faina min barakati اlxadiiثi xadiidka yani baraka faina min barakati اlxadiiثi ifaadatahu faina ifaadatahu xadiidka faa'iideyntiisa min barakati اlxadiiثi ayuu ka mid yahay yani wanashruhu yumnun kama qaala maaliku maalik siduu yidhi wanashruhu xadiidka nashrintiisana yumnun weeyaan waa khayr ayb walyaxdar ha ka digtoonaada kula alxadari digtoonaan dhammaanteed min an yamnacahu alxayaau xishoodka inuu ka reebo walkibru iyo kibirka min asacyi min asacyi taami saci dadaal dhammaystiran fi taxsiili uu u dadaalo yacnii xasilinta cilmiga uu taxsiiliyo wa akhdi ilcilmi cilmiga qaadashadiisa miman uu ka qaato duunahu isaga ka hooseeya fii nasabin uga hooseeya ou sinin uga hooseeya ou hayrihi yani xishoodka iyo kibirka yaanay ka celinin inuu cilmiga taxsiilkiisa ku dadaalo cilmiga uu ka qaato qof ka hooseeyo xagga nasabka ama da-da uga hooseeyo ama waxyaabaha qayrkood mujaahid baa waxaa laga wariyey almustaxyi wاlmutakabiru laa yatacalamaani mustaxyi mutakabir waxbama bartaan waliyasbir calaa jafaa'i shaykhihi shaykhiisa jafihiisa iyo adkaantiisa qallafsanaantiisa ku sabro ayb bacdi shuyuuq baa laga yaabaa jafaa inay leeyihin waa inuu ku sabro ardayguna waliyasbir ha sabro ha ku sabro calaa jafaa'i shaykhihi shaykhiisa qallafsanaantiisa walyactani ha isku mashquuliyo bilmuhimi waxa muhimka ah walaa yudayic yaanu dayicin waqtahu waqtigiisa filistigfaari badsasho un min ashuyuuqi xaggooda u ka badsado limujarad ismi اlkahrati <clears throat> badsashada darteed un magaceeda <clears throat> isagoo fiirinaya keliya si ayaan yeelin <clears throat> waxyaabaha muhimkaah ku dadaalo walyaqtub ha qoro walyasmac ha dhegaysto maa yaqacu lahu waxa uu dhacayo min kitaabin kitaab ow juz-in ama juزa bikamaalihi isagoo dhan ha dhegaysto qayb yaanu ka dhegaysanin kulli ha dhegaysto <clears throat> oo kitaabka ha dhammaysto walaa yantakhib yaanu dooranin fain ixtaaja ilayhi haddii uu u baahdo intikhaabku doorashadu tawallaahu binafsihi nafsadiisaa marka tawaliyo hadduu wax garanayo marka oo intikhaabkiisa uu fiican yahay tawallaahu binafsihi yani yaanu yani waxyaabaha un asaaniidda caaliga iyo keliya iyaanu ku gaabsanna waxyaabaha muhimkaa ah isagu inta doorto markaas sidaa ha ku ha yeelo fain qasura canhu hadduu ka gaabto muhimadda istacaana bixaafidin buu kaalmaysanayaa qof xaafid ah ayuu kaalmaysanayaa ayb faslun walaa yenbagii ma habboona an yaqtasira inuu ku gaabsado calaa samaacihi xadiidka maqalkiisa wa katbihi iyo qoraalkiisa duuna macrifatihi wa fahmihi aqoon la'aantiisa iyo fahm la'aantiisa yani waa in macrifadiisa iyo fahamkiisa inuu ku dadaalo wa ee qoridda iyo xifdiga keliya inaanu ku gaabsanin xadiidka inuu maqlo ou qoro keliya inuunan ku gaabsanine macrifadiisa iyo fahamkiisa inuu ku dadaalo wa diraayada falyatacaraf ha aqoonsado sixatahu xadiidka saxiixnimadiisa wa dacfahu dacfigiisa wa fiqhahu fiqhigiisa wa macaaniyahu macaanidiisa wa luqatahu luqadiisa wa icraabahu wa icraabtiisa wa asmaa'a rijaalihi rijaashiisa asmaa'dooda muxaqaqan iyadoo la taxqiijiye kullu daalika waxaasoo dhan ama muxaqiqan isagoo taxqiijinaya kulla daalika muctaniyan isagoo markaa daryeelayo isku kalifayo biitqaanin ku isugu kalifayo itqaanin biitqaani mushkilihaa mushkilkeeda inuu itqaaniyo xifdan wa kitaabatan xifdi ahaan iyo kitaab ahaan muqadiman isagoo hormarinaya asaxiixayn saxiixaynka uma sunan abi daawuud wاtirmidiy wاnnasaa'iyi uma sunan alkubraa lilbayhaqiyi fiqi badan baa ku jira axaadiidta fiqiga laasimaa qofka shaaficiga ah sunanulbayhaqiga inuu aad ugu dadaalo waayo maxaa yeelay axaadiidta uu deliishanaya ugu dhigan iyo kuwa isaga yani yacnii eh, eh, dushiisa ah hadday daciif tahay haddii kale iyo wixii laga yidhi iyo tawjiihaadkooda walyaxris ha dadaalo calayhi ha ku dadaalo kitaabkan sunan kubraha falam yusanaf miluhu isagoo kale lama alifin uu leeyahay uma maa tamasu lxaajatu xaajada waxa ay taabanayso ilayhi xaggiisa ay u taabanayso min almasaanidi ah min almasaaniidi musnad axmed bni xambal wagayrahu axmed musnadkiisa iyo wagayrihi uma min alcilali cilalkana ayb kitaabahu yani kitaaba axmed ha daraaseeyo wa kitaaba daara quطniy daara quطni kitaabkiisa wa min alasmaa'i magacyadana taariikha albukhaariy ha ku dadaalo taariikhu اlbukhaari wabni abi khayama وkitaaba bni abi xaatim cabdالرaحmaan bni abi xaatim aljarx wالtacdiil wmin dabdi الأsmaaءi asmaa'da shaqalkooda iyo sida loo dabdiyana kitaaba bni makula abu nasr ibni makula alamiir ayb waa kitaabkaa ku dadaala kitaabulikmaal ayaa la ihahdaa <clears throat> asmaada ayuu aad u dabdinayaa muctalifka iyo mukhtalifka iyo waxyaabaha walyactani ha isku kalifo bikutubi hariibi اlxadiid <clears throat> kutubta hariibulxadiidkana ha ku dadaalo oo yacnii kelimaadka hariibka macaanidooda kutubta ku dadaasho ha la imaado wa shuruuxihiina ha ku dadaalo wa kutuba shuruuxi اlxadiidi kutubta shuruuxda waana dabcan yani fatxulbaariga ayaa ugu muhiimsan iyo tamhiidka ibnu cabdilbar iyo ayb sharaxa muslimkaoo nawowi iyo qaadi ciyaad kutubtiisa yanii muslimka uu ku sharxay iyo ayb kutubaha inuu ku dadaalo iyagaa ummahaad u ah shuruuxda ayb qofku hadduu fatxulbaariga iyo sharaxa muslimka alimaam الnawowi iyo qaadi ciyaad kutubtiisa iyo uu ku dadaalo tamhiidka ibn cabdilbari iyo istidkaarka axaadiidta shuruuxdeedu wax badan bay ka kaafinayaan kutubtaas shuruucduna de xadiid aad si kale u qaadan lahayd ayuu sharaxu aad u muhiim u yahay waxaad si kale u qaadato ee qaldan baad dhici karto adiga dhow marka sharax markaad dul istaagto ku faaiide yacnii macnihii saxda ahaa aad ku garanaysa walyakun ilitqaanu min shanihi walyakun ha ahaado yacni alitqaanu itqaanka itqaaninta min shanihi ha ahaado shanigiisa wax uu ku dadaalayo wax ou hubsashada ha noqoto waliyudaakirha ha mudaakareeyey bimaxfuudihi fawaa'idda ou qortay ee meelaha ku qorqortay iyadana ha mudaakareeyo haddaan la mudaakaraynin waa kaa dhumee faa'iidadii wayubaaxi waliyubaaxid hala baaro ahla almacrifati dadka ahlumacrifadana baxi hala sameeyo cilmigii meeshaas ka soo baxaaya intan yartaa yani waxaa weeyaan waa cilmigii dhammaant muhiimkiisiibuu ku siiyey faslun waliyashtaqil bitakriiji ha ku dadaalo takhriij watasniifi alifaad idaa ta'hala lahu hadduu ahal u noqdo hadduu ahal u noqdo waliyactani ha isku kallifo bitasniifi qoraal tasniif ayb yacnii waliyactani bitasniifi tasniifka ha iskugu kallifo fii sharxihi sharxiisa wa bayaani mushkilihi iyo mushkilkiisa oo la caddeeyo mutqanan isagoo la idqaaniyo waadixan cad ayb faqalamaa waxaa yar yamharu inuu maahir ku noqdo fii cilmi اlxadiidi cilmiga xadiidka man lam yafcal haadaas qofkaan sidan yeelin waa yartahay inuu cilmulxadiidka maahir ku noqdo ayb marka wuxuu leeyahay tasniifka ha ku dadaalo sharax soo ku daraayo oo meelaha yacni qariibka iyo meesha qofka laysleeyahay ama fahamkeedu culus yahay oo kale ha sharxo meelahaas sida riyaadu saalixiinka uu yeelay baa alimaamu nawowi walilculamaai culamada fii tasniifi اlxadiidi xadiidka sanifaadiisa dariiqataani laba dariiqay leeyihiin ajwaduhumaa labada dariiqa kan ugu fiican tasniifuhu xadiidka qoritaankiisa cala alabwaabi lagu qoro abwaabta fiqiga la raaco fayadkuru wou sheegayaa fii kulli baabin baab kasta maa xadarahu fiihi baabkaa dhexdiisa waxa markaa uu hayo oo agtiisa yani u xaadirsan waاthaaniyatu dariiqada labaad tasniifuhu weeyaan eh, lifaadiisa cala almasaniidi calaa ariiqati اlmasaniidi oo ku alifo fayajmacu waa jamcinaya fii tarjamati kulli saxaabiyin saxaabi kastaa tarjamadiisa maa cindahu agtiisa waxaa ahaadayo min xadiiihi saxaabigaas xadiidkiisa ah saxiixihi iyo wadaciifihi buu sheegaya labadaa qaab ka horaan ugu fiican buu yidhi maxaa kan dambe waxaa laga yaabaa ninka aan aqoonin raawiga xadiidka inuu fahmi waayo xadiidka meeshiisa laakiin ninka yaqaano yanii abwaabta haddii lagu sanifo abwaabta nin walbaa waa fiirfiirin karaa wacalaa haada kan korkiisa oo musnadka dariiqada haddaan qabsanin lahu an yuratibahu wuxuu leeyahay inuu ratibo cala alxuruufi xuruuftii inuu ku ratibo xuruuf hamsada inuu ka bilaabo ilaa ya ow cala alqabaa'ili ama qabaa'isha quraysh uu ka bilaabo fayabda'u markaa wuxuu ku bilaabayaa bibani haashim uma bilaqrabi faalaqrabi nasaban ilىa rasuuli اlahi sal slam ow cala sawaabiqi say u kala soo horreeyeen islaamka <clears throat> fabilcasharati buu ku bilaabayaa uma ahli badrin uma udaybiyata uma alxudaybiyati uma almuhaajiriina muhaajiriinta baynahaa wa bayna alfatxi kuwa marka ay jirooday baynahaa iyo bayn alhijradii iyo bayn alfatxi fatxu marka inta udhexaysa uma saakiri saxaabati saxaabada kuwooda yaryar uma nisaa'i naagihii baadi'an isagoo ku bilaabaya naagaha biummahaati اlmu'miniin wa min axsanihi ka ugu wanaag badan ayb tasniif n kuwa sanifaadda xadiidta yani la tasniifo waxa ugu wanaagsani waxaa ka mida tasniifuhu allifaadiisa ou xadiidka alifo mucallalan isagoo la cilleeyey oo cilladiisiina la xusay bian yajmaca inuu jamciyo fii kulli xadiidin xadiid kasta ow baabin ama baab kasta duruqahu duruqdiisa wakhtilaafa ruwaatihi ruwaaddiisa ikhtilaafkooda inuu sheego wayajmacuuna aydan waxay jamcinayaan xadiida shuyuukhi ayb shuyuukhdii axaadiidtoodii bay ururinayaan kulla shaykhin sheekh kasta cala infiraadihi gooni ahaantiisa ka maalikin wa sufyaana oo kale wahayrihimaa wtaraajimi iyo taraajimta ka maalikin can naaficin can ibni cumar ayuu qabsanayaa axaadiidtaasuu ka baxayaa uma tarjamo kalau gelaya wahishaamin can abiihi can caaisha ayb walabwaaba ayay wax ku alifaan abwaabtii ka ru'yati illaahi tacaala oo kale ajza'du ka wada abwaabtaada wa rafci lyadayni oo kale fi salaati wayajmacuunadaa marka waxaa weyaan qaab kale wax loo alifo kutubu lmacaajim ayaa sidaa u sanifan laba qaabuu kuu sheegay calaa ariiqati alabwaab iyo calaa ariiqati almasaaniid tan waa calىa ariiqati ashuyuuq waa kutub macaajimka sidaas ah macaajimta dabaraani marka macaajimtiisa wuxuu ku alifay calaa tartiibi shuyuuq <coughs> sheekh buu soo qaadanayaa xadiidkiisii ka hadla markuu dhammeeyo sheekha kale u gudbayaa xadiidkiisa meel gooni ku dhigaya uma sheekha kale wahaakada dariiqada marka tamhiidka ibnu cabdilbar oo ku socdana saas waa oo kale axaadiidta muwaaa maali wuxuu soo qabsanayaa isaga tartiibta maali ma raacayo wuxuu soo qabsanayaa eh, shuyuukhda maali sheekh ka mida ah ayuu soo qabanayaa axaadiidta muwaaa uga jirto ayuu bilaabaa marka waana harxawalidaalika ilaa wax lagala soo baxo tamhiidka ibn cabdilbar sidii uu u alifay marka la fiiriyo waaba dhib badan tahay ma kala bixi kartid ilaa aad ogaato xadiidkan sheekhii ou maalig ka wariyey inaad ogaato ma aha culays labaadna waa leeyahay wuxuu u qoray yanii xuruuf tartiibta ou raacayna waa calaa tartiibi اlxuruuf calaa ariiqa almaqribiya ariiqada reer maqhribuu raacay alif ba ta'daan ma raacin iyada laftirkeeda waa dhib kale oo inaad taqaan waay shuyuukhdii laftirkooda sida u kala hormarinayo waa tartiib gooni abu ah u raacay shiinka u dambaysiina shiinka kuwa ka bilowda meeshan yani mashaariqada meesha ya-da ay ugu dambayso say shiinka ugu dambaynaan waa dhib culays badan baa ku jira marka qof yaqaan inuu marka uu dul istaajiyo qofka maahani si kale ma ku fahmi karoayb laakiin isaga waxaa jira calaa eh, tartiib fiqi ah loo tartiibiyey musnadka calaa tartiib alabwaab alfiqhiya lagu tartiibiyey walyax markaa taraajimtiina waa lagu alifaa tarjamati maalik can naafic can ibni cumar tarjamat saalim zuhri can saalim can ibni cumar tarjamat hishaam ibn curwa can abihi can caaisha sidaa tarjamo walba axaadiidteeda markuu ka baxo haddana tarjamo kale calى طariiqaةi اlabwaab ajza'du hadda ka wadaa ka ru'yat اllaahi warafci اlyadayni fi الsalaa walyaxdar ha ka digtoonaada waa iska ilaaliya ikhraaja tasniifihi kitaabkiisa inuu soo saaro ilaa bacda tahdiibihi markuu shaandheeyo ka bacdi maahani wa taxriirihi markuu taxriiro tafatiro kadib maahani wa takriiri nadari fiihi iyo eegmada ku celcelinteeda kadib maahani inuu aad eegmada ugu celceliyo ayb iyo inuu kala tashto dad culumahani ee markuu qoraba iyaanu markiiba bug soo seeninoo hore ka soo saarin qaladaadkiisaa badanaya markaan walyaxdara ka digtoonaada min tasniifi maa shay sannifaadiisa lam yata'ahal lahu uunan ahlu noqonin wax aanu ahal u ahayn inuu alifana iska dhaafo ayb haddii lagu bilaabo dadka noocaas khatar bay gelayaan ayb meele waxaa jira marka dadka la leeyahay yaa waxaas wax ka alifaaya ayb arday laga yaabo iska dhaaf yacni culuumtee yacni haddii meel la soo joojiye la yidhaha kitaabkan qur-aanka qaatee akhriya akhriskii qur-aanku uu dhib ku yahay oo kutubta un magacyadooda iska barbarto iska xafiday yaa waxaa la leeyahay marka orod masaladaas kitaabka alifa adhown anaa kuu toostoosinaya ninkaas markau wax qoro wax alalifo muxuu noqonaa hadhow marka naa nis waa ku jira cid uu ka faa'iidaysanaya male huruurna waa gelaa huruur ayb marka madaaristaas oo kale ma ma wanaagsanasheekh ilalbani wuxuu leeyahay kitaabkii ugu horreeyo alifay waxaa la dhihi jiray alrawd الnadiir fii tartiibi mucjam sagiir mucjamka dabaraaniya yarka madbuuc ma aha hadda kitaabkaasna awal baakuuratu waxaan alifay yidhi yanii eh, intaan cilmiga awaa dalabulcilmigaygan qoray buu yidhi gurigaygan iska dhigtay ma soo bixinin saasaana ku dardaarmaya yidhi kutubta ugu horrayso qofka uu qoro inuunan soo saarinba meel iska dhigo maxaa yeele adna taariikhay kuu noqonay adna waa ka faa'iidaysanay hadhow wahaakada oo kale ila alaana lama daabicin kitaabkaani ayb isagaana markaa diiday soo ma kasin waxaan marka qofka lagu dadejinaayo aaday khatar u leedahay ayb hadhow marka wuxuu leeyahay dadku maxay yaqaanaan kaas wax ma ogo wax ma alifin weligii kan kale wax ma ogo wax ma alifin marka wax alifaadda calaamaatu saaca waxaa ka mida fushuwu lqalam axaadiidta qaar say tilmaanta qalinkoo faafo wax walbo hadda kitaabood aragto ma ahan in cilmi badan cilmi uu ku yaallo iyo taxqiiq uu ku yaallo marka qofku haddii uu wax qoraayo xataa oo ahl ou u noqdo inuu aad yacnii uu tahdiibiyo kala shaandheeyo aragtidiisana aad uu ugu celceliyo walyaxdar ha ka digtoonaado min tasniifi maa shay alifaadiisa lam yataahal lahu ahal ounan u noqonin ha iska ilaaliyo wayanbagii an yataxaraa markaa qofka hadde nin ahlu taxriir iyo wuxuu sheegay tahdiib ahlu taxqiiqa marka la rabaa qofka haddaanu ahlu taxqiiq ahayn waxba yaanu alifin kitaab wax laga soo guuriyo meel lagu dhigo taxriir ma ahantaan waxaa la rabaa marka naqligan in la hubiyo la taxqiijiyo isaga markaas miisaan la saaro tawjiihiisa la fahamsanaado nuquul kale kutub kale laga yani lala fiiriyo yani culummadan wax alifayso wax badan bay isu geeyeen iyo macluumaad fara badan qof haddaanu sidaas ayn marka cilmigu hadduu ahaan lahaa kitaab ka guuri qor magacaaga ku dhigo aaday u fududaa lahayd walidaalika kutub badana waxaa jira aan aad arkaysid yani inaanay ahayn taxqiiq inaysanba lahayn ama qaarkood waa soo guurinayaa qaala fulaan xataa ma dhahay sheekh uu ka soo guuriyey ma sheegayo hal safxo oo kaamil ah ayuu soo naqlinaa waa naqli xarfan bixarfin qofkii laga soo naqliyeyna ma la sheegin magaciisa taas cilmiga ma u fiican tahay sidaas kitaabkan shawkani oo naylulawdaar saas uu badan yahay fatxulbaariga haddaad fiiri mas'alo fiiri adiga fatxulbaariga ka fiiri isagana ka feeri naqligii fatxulbaanigu xarfan bixarfin usoo guurina qaala alxaafidna male marka taasoo kale culummadu ma jecla taxqiiqna maahan taasoo kale camalu hayrika ood soo guurisay waxay ku fiicnaan lahayd qaala fulan inaad tiraahid inkastoo shawkani muxaqiq uu yahay haddana laakiin taasa aad ugu badan ayb wuxuu yidhi marka wayenbaqii waxaa habboon an yataxaraa inuu ku dadaalo alcibaaraati cibaaraadka alwaadixata ee cad cibaaraadka qaamidkaaha iska ilaaliyo walisطilaaxaati isilaaxaadkii ku dadaalo almustacmalata la isticmaalo kuwa yacni aan la isticmaalin ha iska dhaafo <clears throat> marka aadaab fara badan bay leedahay oo qofka laga rabo inuu ka aqriyo jaamicu bayaan اlcilmi wafadlihi iyo adab alimla wاlistimlaa iyo aljaamic liaadaabi الraawi ama liakhlaaqi الraawi wasaamic iyo khadibu اlbaqhdaadi iyo tadkiraة الsaamic oo ibnu jamaaca iyo kutub badan baa laga alifay aadaabu طalab اlcilmi marka kutubaha in aad loogu laabto iyo muqadamada ugu yaraan muqadamada majmuuca in la akhristo muqadamada majmuuca in la akhristo wax badan baa laga faa'iidaya biاllahi towfiiq sal اllah wslm calى nabiyina mxamedi wclى ali sb slm